بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب أصول الفقه هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم ثاني الفقه والجزآن مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابدين فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما نديم كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقين والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم بسم الله الرحمن الرحيم باب أصول الفقه baabkii usuululfiqhiga ayaynu halkan ku arki doonaa in sha allah baabu usuuli lfiqhi ereyga baab ah waa ismi muctalulcayn ah oo caynka ka buka baabun waa ismi muctalulcayn ah xaraf buu ku bukay ma wowbaa mise waaya ilan alifkaasi halkii dhexduu ku jiraaye waa wow oo waxaa lagu gartay jamcu tagsiirka abwaab marka la yidhaha wowgu soo caddaanaya abwaab baabku wuxuu ahaa xaqiiqo ayuu u yahay shayga maxsuuska ee la arki karayo sida albaabkeennan oo kale ayaa baab la odhan oo waa waxa meesha dibadda laga soo gale gudaha lagu soo gaaro ayaa baab loo yaqaanaa sida kutubteenna oo kalena majaaz buu ku yahay oo de kitaabkeenna albaab yaroo la furo oo ku jira ma arkayno baab baabka culimmadu waxay u yaqaaniin waxa weeye cilmiga in wada socota magac calam ah oo loo sameeyo weeye in yaroo cilmiga wada socotaa baab laysku odhanayaa intaa baabka la isku yidhi waxa ay ka dhalataa ama ay ka soo hoos baxdaa kitaab kitaab markaad aragto maxaa ka dhalanaya baab baab marka la arkana maxaa ka dhalanaya fasal baa ka dhalanaya kolkaas suurtagal ma aha inay isdhalaan kitaab iyo fasal waa inuu maxay u dhaxeeyo sida caadiga ah ee loo badan yahay kitaab iyo fasal derajaa udhaxaysa derajada udhaxaysaana waa maxay waa baab kitaab baab fasal saasuu u soconayaa markaa usuulilfiqhi buu sheekhu yidhi usuulilfiqhi ereygan usuulilfiqhi ah ama usuululfiqhigu waa fiqhiga asalkiisii ama fiqhiga daliilkiisii weeyi usuululfiqhi waa magacan marka la sharxayo laba dhinac baa culima laga eegaa in la eego bictibaari tarkiibihi qabla tasmiya intii aan magac laga dhigin tarkiibnimadiisan in la qiimeeyo usuululfiqhiga qabla tasmiyatihi aynu sharaxna inaynu nidhaa waa ko iyo inaynu bictibaari kownihi laqaban lihaada alcilmi intii magac laga dhigay un aynu macnayna inaynu nidhaa labadaa qodob ayay culimmadu u qaybsameen qole waxay yidhaahdeen qabla tarkiib aynu eegno oo usuululfiqhiga ha la kala sharxo qolona waxay idhaahdeen meye bacda tasmiyatihi la qaban ama bacda tasmiye ha la eego oo usuululfiqiga yaan labada erey la kala sharxina tacriif qura un ha la siiyo qolona waxay idhahdeen labadaba aynu isku darno aynu qabla tasmiyatihina eegno oo bictibaari kownihi murakaban ah aynu bacda tasmiyatihina eegno qabla tasmiye iyo bacda tasmiye labadaba aynu eegno sheekeenu labadaba wuu eegayaa qabla tasmiyena wuu eegayaa bacda tasmiyena wuu eegayaa labadaba sheekheenu khayr allaha siiye wuu isku daray oo labadaba uu eegaya usuululfiqhi cashirkeennu siduu u yar socdo aan eegno haddaba usuululfiqhigu maadaamuu laba ere yahay murakab maadaamuu yahay murakabka lama fahmo ilaayoo mufradka la fahmo mufradka marka la fahmo unbaa murakab la fahmi iminka haddii rag lagu yidhaa noo sharax ha isku sharxin rag waxa la yidhaha nin horta sharax nin marka la fahmo ayaad odhanaysaa ninkaasoo batay baa rag la yidhaahdaa laakiin raguna ha ka bilaabin waa mamnuuc waayo waa jamco jamca lama fahmo ilaaho mufradka horta la fahmo oodo dhacameed siday u kala horeeyaan baa loo kala horguraadi soomaalida weeyi salaanadu siday u kala horeeyaan baa loogu kala hor haddaba mufradka aynu eegno murakabkan mufradyadiisii ereyga usuul a ah culima sharxi doonaa uu sheekhu inoo sharxayaa isagoo inoo sheegaya luqada iyo istilaaxa usuul wuxuu leeyahay ereygaa usuul a ah mar alla markuu sharxo wuxuu jeclaystay ilan aldaada waa laysku xasuustaaye aldaada marka laga sheekeeyo caafimaad maadan uda cudur xasuusan marka rag laga sheekeeyo maadan dumar xasuusan marka dhul laga sheekeeyo maadan cir xasuusan eeg aldaada waa laysku xasuustaa wuxuu yihi markii usuulka uu sheekhu sharxay ayuu horta usuul maxaa kasoo horjeeda alaya kaasina way fiican tahay in la sharxaa maxaa kasoo horjeeda usuulka furuuc baa kasoo horjeeda arfaracana hala sharxade markaa fariciina wuu inoo raaciyey usuul markuu sharxay uu faracna raaciyey ayuu maxaa ka dambeeya fiqhi fiqigana dee aynu sharaxno luqada iyo istilaaxaba waxaa fiqhi loo yaqaano fiqigii markuu sharxay ayaa tacriifkii fiqhigu uu lahaa waxa lagu arkay isagoo odhanaya walfiqhu cilmu kuli xukmin sharci cilmu kuli xukmin haddaba kol haddii fiqigii la sharxay waxaynu u baahanay in cilmigana la sharxo cilmigana ilain fikigii cilmi baynu ku macnaynaye war cilmigaa ha la sharxo cilmigii markii la sharxay oo cilmiga sharxay uu cilmigii yidhi aan tacriifiyo ayuu yidhi nisbada ha la eega cilmigii iyo fiqiga udhaxaysa fiqigii iyo nisbadii maxaa ka ma isku midba ma kala labaa maxaa walcilmu lafdu lilcumuumi lam yakus waa ka inu odhanaya xagga dambe war cilmigu walcilmu lafdu lilcumuumi lam yakus lilfiqi mafhuuman bal ilfiqu akhas nisbada ka dhaxaysa aan eegno cilmiga iyo fiqiga mar alla markuu cilmigii sharxay umu yidhi horta cilmiga maxaa isna katalow ka agdhodhowaa oo lagu macnayn jiray ka agdhodhowaan jiray waar dee daniga iyo shakiga iyo wahmiga saddexdaasaa ka agdhodhowaa cilmigii markuu sharxay buu intii ka agdhodhowey oo dani iyo wahmi iyo shaki ah saddexdaan aan sharaxna buu yidhi saddexdiina uba inoogu darayba wuxuu ihi cilmiga maxaa cagsi u oo ka soo horjeeda jahli war jahligana aynu sharaxno jahligana wuu inoo tacriifiyeyba jahligu imise uqaybsamaa basid iyo murakab labadaba inoogu dara buu yihi basid iyo murakabna aynu ku darsanno ilan cilmiganay kasoo horjeedaan usuulu fiqiga uu ku sharxaye halkaa markuu marayo fiqhiga maxaa tacriifkiisa ku jiray cilmi waynu garanay isaga iyo wixii xidhiidh kala lahaaba meesha uu keeni doonaa haddana eeg oo cilmiga maxaa ka dambeeyey beytka labiyo tobnaad walfiqhu cilmu kuli xukmin xukmin xukmin hore waxaa lagama maarmaana in xukun la sharxo xukunoo maxaa tahay haddaad tahay tacriifkaaga luqadda haddaad tahay tacriifkaaga istilaaxa haddaad tahay xukunow anwaacdaada xukunku muxuu ahaa horta xukunkii aynu sharxno xukunkii markuu sharxay wuxuu u qaybiyey toddoba xukun buu sheegay inay jiraan waa ka odhanaya walxukmu beytka saddex iyo tobnaad walxukmu waajibun wamanduubun wamaa ubiixa wlmakruuhu mac ma xaruma maca صaxiixi muطlaqa wاlfaasidi min caaqidin haadani ow min caabidin toddoba xukun buu sheegay xukunku inuu toddoba u qaybsamayo waajib ardee waajibkaa laynoo tacriifiyo beytka shan iyo tobnaad buu kaga hadlaya falwaajib اmaxkumu bاthawaabi fi ficlihi wa tarki bاlciqaabi manduub war manduubkaa laynoo tacriifiyo beytka lix iyo tobnaad buu odhanaya wanadbu ma fii ficlihi hawaabu walam yakun fii tarkihi ciqaabun w laynoo tacriifiyo nadbigii uu ka baxay makruuh wuxuu odhanaya wadaabit lmakruhi cagsumaa nudib halkaasuu kaga hadlay ha tacriifiyo xaaraan wuxuu odhanayaa kadalika alxaraamu cagsumaa yajib halkaasuu xaaraantiina kaga hadlay wuxuu odhanaya ha tacriifiyo saxiixa wadaabitu saxiixi maa tacalaqa ayuu odhanaya ha laynoo tacriifiyo mafaasidka walfaasidu ladii bihi lam tactadid walam yakun binaafidin idaa cuqid toddobadii xukunna halkaas ayuu ku dhamaystiray muqadimadeennan sheekhu uu ka hadlay ee usuululfiqiga uu kaga hadlay wuxuu intaasoo arara usoo qaatay ereyga usuululfiqi oo la sharxayuun weeye meel kaleba ha tegin waa usuululfiqi kelmadda sharaxeega oo qura ayaynu intaa usoo qaadanay usuul buu sharxay maxaa kasoo horjeeday furuucdii raaci buu yihi fiqi buu sharxay fiqi ayuu sharxay tacriifkiisiibaa cilmi iyo xukum lagu arkay dee cilmigana ii sharax buu yidhi waxaa cilmiga ka agdho kasoo hor jeedo jahligaana i raaciya noocyadiisa waxa ka agdho dhow oo dani iyo shaki iyo wahmiyana iigu dar buu ku yidhi xukunkiina ii sharax buu ku yidhi ah, noocyadiisi toddobabuba ka dhigo toddobadiina ii raaci buu yidhi intaasayba muqadimadu ku dhan tahay haddaba muqadimadeenna culima waxaynu toos uga dhadhansanay muqadimadeennaasi gebi ahaanba inay ku saabsan tahay ayo sharxiisa waa usuululfiqi lafdigan usuululfiqhi ah oo sheekhu uu inuu inoo tacriifiyo doonayo ayaa ku kalifay muqadimada intaa leeg inu sameeyo hadda waa waadix baabu usuulilfiqhi usuululfiqhiga baabkiisii weeye usuululfiqhiga baabkiisii aynu ku sharxa islahayn weeyaan baabka halkan aynu ku arkaynaa haa ka qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga qaado lafdan lafdi isagoo ah lafdiga oo laqaba naanays looga dhigay lilfanni fannigan aan joogno naanays looga dhigay lafdiga oo qad tarakaba ama qad tarakaba isagoo ka koobnaaday min juz-ayni laba juz isagoo ka koobnaaday beydkaa macnihiisu keliya waa usuulufiqiga tacriifkiisa iga guddoon wuxuuna inoo sheegay ereygan usuululfiqiya inuu laqab yahay lafdan laqaban buu laqaban buu laqaban waxaad ka qaadatay laqabantaa culimmadu saddexda qowl ee ay iskugu qabteen ay khilaafeen qole waxay yidhahdeen usuululfiqhiga caqliga aadamaha waxaa munaasib u ah intii magaca laga dhigay un inaynu macnayno usuululfiqhiga intii magac laga dhigay un aan macnayno qolena waxay yidhaahdeen mey intii aan magaca laga dhigin aynu macnayno qolona waxay yidhahdeen meye eh, labadaba aan isku darno saddexdaa qowl ayay culimadii u qaybsameen oo kutubta usuululfiqigu ay ku kala salaysmi kartaa haddaba waxaad ogaatay haddii inankaaga aad xajar u bixiso inan yaroo ad adag baad dhashay oo gebigiisuba dee waxna ayna gelin waxna aan maqlin baad sida isaga ula eg tahay unu dhaqaaqa ayaad dhashay xajar baa tidhi arkan magicii xajar nin baa ku yihi xajarii macnee maxaad odhan qole waxay idhaahdeen war magaca laga dhigin hala macneeyo xajarka dhagaxnimunan ku macnayno olana waxay idhaahdeen warmeeye intii magaca laga dhigay kadib hala macneeyo oo xajarku waa nin hala yidhaahdo qolana waxay idhaahdeen warmeeye xajarkan intii magaca laga dhigay iyo intii aan magaca laga dhiginba aynu macnayno oo nidhaahno marka horena baalka yare laysku dakru ahaa kadibna nin yaroo adagoo dabeecadiisu si kale ay tahay baa magac looga dhigay eeg hadda waad aragtaa sow maaha usuululfiqigiibaa saddexdaa dariiq ereygii usuululfiqi ahaa ayaa saddexdaa dariiq isna maraya qole waxay yidhahdeen intii fannigan aan magac looga dhigin unaan macnayno oo usuul iyo fiqi maxay ahaayeen markii ogii hore tarkiibkii idaafiga qabla tasmiye aynu macnayno qolona bacda tasmiye oo intii laqab laga dhigay laqab laqab intii laga dhigay aynu macnayno qolona labadaba aan isku darno sheekheenu yuu raacay haddaba labadaba aan isku darno buu raacay labadaba aan isku darno ayuu sheekhu raacay oo halkeen talow ku garannay inuu labadaba aan isku darna raacay halkeen ka qaadanay talow culimo labadaba aan isku darnada wuxuu odhan doonaa e ama usuululfiqhi macnan ama usuululfiqhi macnan binadar lilfani fii tacriifihi falmuctabar beytka saddex iyo soddonaad ayuu biictibaarihi laqaban inoogu sheegi doonaa ama usuululfiqhi macnan binadar للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول أفر إيا صدن إيا شن إيا صدن لبدا بيت إيا صدح إيا صدن وحو كقهد لي باعتباره لقبا انت انهرنا وحو كقهد لي قبل تسميته قبل تسميته أيو كقهد لي haaka qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga qaado lafdan isagoo lafdiga qaado lafdiga oo laqaban laqab iyo naanays ah lilfanni fannigan naanays u ah fannigana laqab looga dhigay waxaba la moodaaba sheekhu inuu laqabkii macnaynayo tacriifinayo ma aha laqabkii hadda wuxuu inoo sheegay inuu laqab yahay oo magac looga dhigay eh markuu min jusayni qad tarakaba markuu yihi waa tarkiibki bictibaari tarkiib buu macnaynaya bictibaari laqab ma aha bictibaari tarkiib baa halkaa wixii ka dambeeya sheekhu ayuu qaadan doonaa ereyga haaka ihi waa ismu ficil amar waa qaado khud bay ka dhigan tahay haaka waa khud kaafkaasi wuxuu isku bedbedelaa sida kaafka damiirka uu isku bedbedelo oo kale ninka haaka baa la yidhaha gabadhana kaafkaa la kasriyaa haddaad gabadh la hadlaysa maxaad odhan haaki baad odhan labada kumaa baa lagu daraa maxaan odhan haakuma ragga badan kun baa lagu daraa haakum dumarka badan kunna baa lagu daraa dumarow qaata markaad leedahay maxaad odhan haakuna alkitaab dumarow kitaabka qaata ragga badan war qaata maxaad odhan haakumulkitaab war kitaabka qaata haddaad doonto haaka kaafkaa hamsaaba lagu bedelaaba hamse yaroo iyaduna isbedbedeshaa kaafka lagu bedelaa ninka qaada maxaad odhan haddaad doonto haaa gabadha qaada maxaad odhan hamsadun kasri haai inanay qaado labada raggaa ah maxaad odhan haauma labadiinano qaata ragga badan maxaad odhan haaum uqra'uu kitaabiya haaum waa haaumtaasi waa haakadanoo kaafkii hamse laga dhigay oo haddana rag badan lala hadlayo miimkii la iskaga darsaday hamsihiina la gotay haakaniyo haw qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga qaado halkaa waxaa ku jira baa la yidhi xadfu mudaafin hee ka qaado tacriifa usuulilfiqhi usuululfiqiga tacriifkiisa iga guddooni yahow lafdan isagoo lafdi ah lafdiga oo laqaban laqab iyo naanaysa lafdi horta waa lafdi usuululfiqigu ereygan usuululfiqigu culima waa lafdi inuu lafdi yahay wax shakiihi miyuu idinkaga jiraa usuululfiqigu inuu lafdi yahay waa maya lafdigu muxuu ahaan jiray wixii cod iyo xuruuf wada sitaa dee usuululfiqi waa cod iyo xuruuf wada socota waa lafdi haddaba ama mufrad ha ahaado lafdigu mufradna u noqdaa dee murakabna u noqdaa ama mufrad ha ahaado sida muxamed oo kale ama usuululfiqi ha ahaado sida murakab oo kale lafdan waa lafdi laqaban oo laqab iyo naanaysa halkaa haddaba halkaasaa iyaduna u baahan fahan laqaban laqab ah isman muxuu u odhan usuululfiqigu ma la qabaa horta magacu muxuu u qeybsami jiray calamku muxuu uqeybsami jiray wuxuu uqeybsami jiray laqab iyo ismi iyo kunya saddexdaas u qeybsami jiray kolley usuululfiqigu kunyo ma aha waayo kunyadu waxay ahaan jirtay waa maxay laga bilaabo ab iyo ummo kunyo ma ahao waan fahanay yaa isku soo hadhay laqabkii oo naanaysa iyo iyo ismigii iyo magaca ayaa isku soo hadhay usuululfiqi ma ismi ba mise waa laqab haddaba usuul fiqhi waa laqab wuxuu laqab ku yahayna waxaan ku ogaanaynaa bal hadda bictibaari asal baan joognaaye waa maxay usuul fiqhi waa fiqhiga asalkiisi daliilkiisii weeyi miyaadan arkaynin shay qiimo badan inuu yahay oo qiimihiisa waxaad ku garanaysaa iyo ammaantiisa fiqigaba daliilkii usugnaa weeyi waa fiqigaba wixii loo daliishanayey weeyi qiimaha fanigan magacana inagaga filan usuululfiqhiga ammaan buu kutusayaa laqabka maxaa lo odhan jiray ma ashcara bimadxin ow bidamin dee kolkaa madxii buu kutusaya haddaba waa laqab almushciru bimadxihi wuxuu ina tusinayaa madxi iyo ammaan wuxuuna inagu tusinayaa biibtinaai lfiqhi calayhi sawka fiqigu ku dul samaysan ee ku dul dhisanba war waa laqab iyo naanays haddaba haaka qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga ama tilmaantiisa qaado lafdan lafdi isagoo ah lafdiga oo laqaban lilfani fanigana u ah fanigana laqab looga dhigay faniga usuululfiqiga fanigan ah ayaa laanays looga dhigay qad tarakaba wuxuu ka koobnaaday min juzayni laba juz laba juz buu ka kooban yahay buu ina yidhi magacan usuululfiqigu bictibaari tarkiib buu galay inuu u sharxo bictibaari tarkiib waa oodo dhacameed siday u kala horeeyaan baa loo kala horguraaye usuulna haynoo sharxo fiqina haynoo sharxo qabla tarkiib iyo maxaanku idhaahdaa qabla tasmiya biictibaari tarkiib qabla tasmiya labadaa haynoo sharxo qad tarakaba wuxuu ka koobnaaday fanigani ama lafdigan usuululfiqigiihi min juzayni laba juz buu ka kooban yahay usuululfiqigu waa laba juz sheekhu wuxuu ihmaaliyey nisbadii nisbada waxba ma qiimaynin nimanka falsafada la yidhahdaa nisbada qiimeeya idaafada qiimeeya ilin wax la arkaya maahe waa laba juz oo midina waa usuul midina waa alfiqhi labadaasuu ka kooban yahay qad kaba wuxuu iskaga tegey min juzayni laba juz laba juz buu fadhigani ka kooban yahay haddaba sheekheenu qad kaba markuu yidhi tarkiibku wuxuu ahaan jiray lafdiga oo lafdi kale loo keeno ama munaasabaha isku lahaadaan ama munaasaba yayna isku lahaanin ama siday u kala horreeyeen ha loo kala horreysiiyo ama siday u kala horreeyeen yaan loo kala horreysiinin halkaa haddaba waxa aad dareemi karaysaa saddex magacoo isku dhadhowi inay jiraan midi waa tarakaba waa tarkiib baa la yidhaahdaa midina waa tarataba tartiib baa la yidhaahdaa midina waa taalafa taliif baa la yidhahdaa iyadana atarkiib watartiib wataliif saddexdaa lafdi waa saddex lafdi aad iyo aada iskugu dhadhow oo ardayga faniga baranaya inuu la kala socdo ay munaasibu tahay waa atarkiib waa atartiib waa ataliif tarkiibku waxa weeyi laba shay oo laysku keeno ama munaasabo ha la eego ama munaasabo yaan la eegin ama sidii ay u kala horreeyeen ha loo kala horreysiiyo ama yaan loo kala horreysiinin tartiibkuna waa laba shay oo laysku keeno oo welibana sidii caqliyan ay u kala ratibmayeen loo kala ratibo oo loo kala horreysiiyo ta'liifkuna waa laba shay oo laysku keeno oo welibana iyagu isku soo dulmaya laba shay oo is-ogol oon isdiidaynin isku keenidoodaa ta'liif la yidhaahdaa sheekheennu wuxuu qaatay haddaba lafdiga tarkiibka ah buu qaatay wuxuu yidhi qad tarakaba wuxuu ka koobnaaday oo layskaga geeyey min juzayni laba juz baa layskaga geeyey usuululfiqhigii waa laba juz nisbada idaafiyada ana wuu ihmaaliyey waa usuul iyo alfiqhi alwalu ka hore alusuulu waa usuul labadii juz mee ka hore alwalu ka hore alusuulu waa usuul labada juz ka hore waa usuul uma haanii ka haaniga ah ee labaadna alfiqhu waa fiqhi labadii juz buu inoo sheegay inuu usuululfiqigu laba juz iskaga tegey labadii juzna waa usuul iyo alfiqi waljuz'aani labada juzba mufradaani waa laba mufrad labada juz waa laba mufrad buu ku yihi waljuz'aani mufradaani labada juzba waa laba mufrad labada juz waa labadee waa ereyga usuul ah iyo iyo ereyga fiqhi ah labaduba waa laba mufrad buu labaduba laba mufrad ayay inoo noqdeen wاljuz'aani labada juz mufradaani waa laba mufrad sheekha halkaa waxaa lagu bushiyey fikhiga garanay oo waa mufrad laakiin ereyga usuul abal hada eega usulku waa maxay waa jamcu tagsiire usuulku waa jamcu tagsiir marka ereygaa usuula aynu ka hadlayno miyuuna usuulku jamcu tagsiir ahayn culimo waa jamcu tagsiir waxaan ku ognahay mufradkiisu aslun buu ahaaba mufradkiisu waa aslun usuul haddaba jamcu tagsiir inuu inoo noqday ayaa iska cad waa jamcu tagsiir ereyga usuulihi xageebuu mufradka sheekhu ka keenay mufradka lafdigan usuul inuu mufrad yahay xageebuu ka keenay mufradka ayaa laba macno ah laba macno weeyaan mufradku mid waxaa la yidhaahdaa mid taniyada iyo jamaca qaabila kaa looma jeedo midna waxaa la yidhaahdaa mufradka markaynu eegeyno taniyada iyo jamaca ma qaabile e tarkiibka ayuu qaabilaa murakabka ayuu qaabila oo xataa jamicii ayaa mufrada xataa maxaanku idhaahdaa muanihii ayaa mufrada tarkiibka ka jumlada qaabila mubtadiya khabarka maxaynu ku mari jirnay almubtada walkhabar maxaynu culima ku mari jirnay mubtadiya khabarka waxaynu ku mari khabarka marka laga hadlayo mufrad iyo kayrulmufrad so maaha mufradka khabarka aynu ku mari jirnay maxaan ku tacriifin jirnay jumlo iyo shibhuljumlo waxaan ahayn sow ma aha jamcu miyuuna mufrad inoo ahayn muhanuhu miyuuna mufrad inoo ahayn ereygan usuul ah haddaba sheekhu markuu inaleeyahay waa mufrad wuxuu eegayaa xaggee wuxuu eegayaa xagga tarkiibka ka qaabilaya ama jumlada ka qaabilaya kasoo horjeeda usuul haddaba waa mufrad culimo maila fahanteen inuu mufrad yahay haddee sidiisa waa jamcu tagsiir laakiin mufradkuu ku jiraa waayo ereyga mufrada macno badan ujeedooyin badan baa mufradka looga jeedaa dee kii naxwaha qaabilayey musanaha ma aha laakiin waa kii tarkiibka iyo murakabka qaabilayey haaka qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga qaado haaka qaado usuululfiqhi usuululfiqhiga qaado lafdan lafdi isagoo ah lafdiga oo laqaban lagu naanaysayo lilfanni fanniga lagu naanaysayo qad tarakaba wuxuu iskaga tegey min jusayni laba juz buuna iskaga tegey alwalu ka hore alusuulu waa usuul uma haanii ka haanigi ihina alfiqhu waa fiqhi waljuz'aani labadan juz ee iyo fiqhi kala ihi mufradaani labaduba waa laba mufrad labaduba laba mufrad ayay noqdeen usuululfiqhi laba mufrad ayay noqdeen haddaba asalna haynoo tacriifiyo fiqhina haynoo tacriifiya sheekhu labadaba tacriifkooga balan aragno falaslu asalku maaka weeyi calayhi dushiisa hayruhu hayrkii buniya lagu bineeyo asal waxaa loo yaqaana sheekhu eeg waa sheekhu maasha allah waa luqawi weeyi waad arkaysaa markii hore usuul buu ahaaye isagoo usuulo usuululfiqi oo jamaca ilin aslulfiqi maahayna usuululfiqi buu ahaaye isagoo usuul ahaabu hadda maxay tacriifinayaa muxuu yihi tacriifkii alaslu muxuu soo qaatay markaa mufradkiibuu soo qaatay waayo sawnigii ku yidhi maaha jamaca lama tacriifiyo ee mufradkaa la tacriifiyaa rag weligaa ha qofka rag ha barin baan ku yidhi laakiin nin bar markaad nin barto kadib rag uga gudub usuul buu doonayaa inuu tacriifiyo waa jamac usuule dee mufradkiisa horta hayna baro muxuu ahaa mufradku aslun ereygaa asal ah luqadda maxaa loo yaqaanaa isdilaaxase maxaa loo yaqaanaa ereyga asal ah luqada iyo isilaaxa labadaaba muxuu talow asal ku yahay asalow maxaa tahay cinda luqa wa cinda isilaax ereyga asal ah luqada marka la joogo lix qowl baa ugu waaweyn inta culimada fanigu ay tilmaamaan culimada faniga ee usuululfiqhigu lix qowl bay sheegaan oo ereyga asal ihi uu leeyahay waxaa ka mida lixda qowl sheekha alimaam loo yaqaano alimaam marka fanigan usuululfiqiga la joogo inay alimaam ku ilaaqaan baa jira sheekha alimaam loo yaqaan wuxuu ku tacriifiyey asalka almuxtaaju ilayhi war waa ka loo baahan yahay shayga loo baahan yahay baa horta usuul la yidhaahdaa buu ku yidhi almuxtaaju ilayhi alimaam waxa weeye sheekhii la odhan jiray fakhrudiin araazi oo abibakar ku abtirsadaa fakhrudiin araazi oo abibakr ku abtirsada oo la dhashayna shan boqol iyo afar iyo afartankii hijrigu markuu ahaa ninkaa ayaa isagu ku tilmaamay asalka waana culimada runtii usuulka kutubta dee waaweyn ka qortay wuxuu asal ku tilmaamay almuxtaaju ilayhi waa ka loo baahan yahay buu yihi waa loo baahan yahay kol haddii shayga loo baahdaba waa asal buu ku yihi halkaasuu isagu la maray culimadii waxay yidhaahdeen markii ereygaa ay eegeen almuxtaaju ilayhi uu ku tilmaamay ka loo baahan yahay markuu yidhi waxay yidhaahdeen oo geedku miyuuna midhaha u baahnayn biictibaari kamaalihi ama si uu kaamil u noqdo geedku inuu midh eh, kamaalkiisa marka la doonayo quruxdiisu inay dhamaystiranto iyo faa'iidadiisu inay dhamaystiranto waa inuu midhaysto caleemaysto se maaha uu har yeesho haddaba caleentu ma ya geedka asalkiisu macaleenta mise waa gunta markuu fakhrudiin araazi uu yihi asalku waa almuxtaaju ilayhi ka loo baahan yahay markuu yihi hadalkiisii waxa ka dhashay inaynu nidhaahno midhuhu waa asal de ama caleentuba waa asal inaynu nidhaah waxaa la ogaaday hadalkaasi inuu hadal jaban oon la qaadan karayn inuu yahay ayaa la ogaaday laakiin kutubtan usuulka qaar badan baynu arkaynaa iyagoo asal ku macnaynaya almuxtaaju ka loo baahan yahay waa krudiin araai siduu qaatay sheekeenii waraqaadka lahaa imaamu اxaramayn wuxuu yihi ma minhu shay buu ma minhu shay anuu asal waxaan uhaystaa buu yihi inuu asalku yahay shayga uu shaygu ka samaysmo uu ka ahaado waxa uu shaygu ka ahaado ma minhu shayu shaygu halka uu ka ahaado ayaa asal a ah, imaamulxaramaynna asalka halkaa ayuu la maray oo maa minhu shay buu yidhi iyadaa lafteeda waxaa la yidhi tacriifkaa ah laftiisa imaamulxaramayn waxoogaa waxbaa ku jira maa minhu shayu shaygu halkuu ka ahaado asalka oo halkuu ka ahaado shaygu ka soo jeedo halkaa lafteeda waxbaa ku jira bay yidhahdeen sheekh kale oo culimada usuulka ka mid ahaa waa sayfudiin alamidi sheekhii la odhan jiray oo kutub waaweyn qoray sida alixkaam fii usuuli اaxkaam oo kale sheekhaasina wuxuu yidhi anigu waxaan u haystaa asalka maa yastanidu taxqiiqu shayi ilayhi shayga marka la doonayo in la sugto halka uu u laabto halkaasaan u haystaa buu yidhi anigu asal wax kastiba halku u noqonayo uu ku gebagaboobayo marka la sugayo tixraac lagu samaynayo kaasaan u haystaa buu qabaa aamidiguna saasuu yidhi aamidiga laftiisa waa laga tegey waa qowlkii saddexaad waa laga daba tegey waxaa la yidhi aamidiyow talow miyaan kugu waafaqaynaa taa taa waa lagu diiday culimo kale waxay yidhaahdeen waa manshau shay shaygu halku ka samaysmo shay kasta wuxuu ka samaysmo ayaa manshau shay ay asalku waa manshau shay bay shaygu halku ka abuurmuu ka samaysmay ayaa asal la odhanayaa bay yidhahdeen isaga laftiisu war buu yeeshay waa qowlkii afraad wadaadka abulxusein albasri la yidhaah oo wadaad muctaziliya ah oo kitaabka almuctamed fii usuuli اfiqhi ninka qoray ah wadaadkaasi isagu wuxuu yihi waa maa yubna calayhi ayruhu waxa kayrkii lagu duldhiso dhiso sheekheenina waafaqay sheekheenen ayaa waafaqay oo tacriifkan uu sheekheenu qaatay ee odhanaya falaslu maa calayhi kayruhu buni markuu ina leeyahay waa waxa kayrkii lagu dul dhisay markuu ina yidhi tacriifkan uu qaatay waa tacriif wadaadkaa muctaziliga ahaa uu wato ha u diidin adigu tacriifka muctazili baa u horeeyey laakiin u diid macnihiisa iyo wuxuu ambaarsan yahay waa maxay macnaha uu xambaarsan yahay waa maxay aynu nidhaahno maa calayhi ayruhu buni baynu waxa kayrkii lagu dul dhiso ayaanu haystaa buu yihi sida gidaarkaba guriga loogu dul dhisay kaasaa asala hal su-aalaa la weydiiyo hal su-aal ay culimadu isweydiiyeenoo laga jawaabi kari waaye waxaa la yihi oo markaynu nidhaahno haddaba eh, maa calayhi hayruhu buni waxa kayrkii uu ku dul dhisan yahay baa asala dee inanka asalkiisu waa aabbihii iyo ma ku dul dhisan tahay aabbaha maad dul taagan tahay mar kaste maad ku dul taaganaa taagun waxaa la yidhi taana bal sheekhu kaadi baa la yidhi sheekheenu laakiin kaasuu qaatay waa qowlkii imisaad waa qowlkii afraad wadaad waa kii shanaad weeye wadaadka muctasiliga ah ayaa lahaa abulxusein albasri baa la odhan jiray culimada qaarkood waa sheekhan subki la yidhaa waa qowlka lixaad subki wuxuu qaatay isagu subki waxa weye waraqaadka ninkii qoray aabbihii weeyi caliy bnu cabdilkaafi asubki baa la yidhaahdaa imaamu subki isagu wuxuu qaatay maa yatafaracu canhu gayruhu asalku waa waxa wax kale ay ka beermaan wax kale imika adiga asalkaaga aabbaha waad odhan kartaa waayo waad ka beerantay dee geedka guntiisu de guntiisu waa asal waayo uu ka beermay dee gurigan asalkiisu waa seeska waayo de uu ku dul taagan yaho walku ka yimid dee kolkaa waxa weeye maa yatafaracu canhu hayruhu waxa hayrkii ay ka beermaan waa lix cibaaro lixdaa cibaaro culimadu markay qiimeeyeen taa u dambaysa hala qaate bay yidhaahdeen taa ugu dambaysa hala qaato ayay yidhahdeen halkaa haddaba waxaynu ku haynaa tacriif ereyga asal ihi uu luqadda ku leeyahay oo lix ah sheekeennuna ku qaatay waynu haynaa ka ay culimada qaar badani rajixeenna waynu arki doonaa waan aragnay falaslu asalku ka weeyi calayhi dushiisa hayruhu hayrkii buniya lagu dul dhisay asal maxaa loo yaqaanaa asalku waa shayga lagu dul dhisa hayrkii buu ku yidhi falaslu asalku maaka weeyi calayhi dushiisa hayruhu hayrkii buniya lagu dul dhisay ayrkii ayaa lagu dul dhisaa kaasaa asla waa wadaadkii muctamidka qoray almuctamad qoray sidii uu qaatay ama abulxusein albasri asalkii luqa ahaan ayuu sheekhu inoo sharxay tarow ereyga asal ah maxaa loo yaqaanaa isilaaxa isilaaxa asal muxuu yahay asalow maxaa tahay fi isilaaxi nuxaad maxaynu asal nidhaahnaa culimo marka la doonayo isilaaxa afar macno ayuu asalku ku leeyahay kutubta usuululfiqiga marka la baadho ereyga asal ihi ah afar macno ayuu faniga gudihiisa ku leeyahay afarta macno ee asal uu yeelanayo ka koobaad waa adaliil ereyga asal adaliil baa mar loo yaqaanaa waxaad arki doontiin kutubta fiqhiga waxaad ku arki doontiin in badan kioo laleeyahay alaslu fi haadihi اmas'ala ama alaslu fi nikaax baa lagu odhan alaslu fi hadihi اlmas'ala alkitaabu wa suna alaslu fi hadihi اlmas'ala alkitaabu wa suna marka lagu leeyahay aslu اlwudu qowluhu tacaalى yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalaati faغsiluu wujuhakum aslu اlwudu waa maxay macnaheegu aslu اlwudu ay daliil اlwudu weysaysiga waxaa daliil u ah qowluhu tacala ereyga asal ihi daliil buu noqdaa marka haddaba isilaaxa faniga la joogo asal waa daliil waxay culimmadu yidhahdeen magacan usuululfiqhi ihi usuulkani waa jamcu aslin macnaha looga jeedaana u daliil yahay usuululfiqhi waa maxay haddaba macnihiisu waa adilat lfiqhi fiqiga daliiladiisii baa looga jeedaa usuululfiqhi adilat lfiqhi fiqiga daliiladiisu waa alkitaab waa asunna waa alijmaac waa alqiyaas baynu odhan doonaa kolkaa fanigani wuxuu ka warrami doonaaba waa adilat lfiqhi buu ka warramaya fiqiga adiladiisi iyo daliiladiisii o adaliil baa hadaba usuul ama asalka loo yaqaanaa isilaaxa laba mararka qaar waxaa loo yaqaanaa asalka waa arrujxaan ama araajix shayga raajixa ah ee xooga badan ayaa la yidhaahdaa asal waxaynu arki doonaa in badan fanniganah baan ku arki doonaaye alslu fi lkalaam alxaqiiqa alslu fi lkalaam alxaqiiqa kalaamka waxa asal u ah xaqiiqo ayaynu nidhi kalaam markaad maqasho kalaamkanina xaqiiqo iyo majaaz labadaba uu baro ma xaqiiqadaynu ku macnaynaa mise majaazkaynu ku macnaynaa kalaamka ma xaqiiqaan ku macnaynaa mise majaaz baan ku macnaynaa kee lagu macnaynaya culimo waxaa lagu macnaynayaa xaqiiqa waayo alaslu fi lkalaami alxaqiiqa marka la leeyahay ereygaa alaslu maxaa looga jeedaa alaslu fi lkalaam maxaa looga jeedaa ereygaa waa alraajixu fi lkalaam waxa xoog badan kalaamka marka la joogo alxaqiiqa ayaa xoog badan in xaqiiqada lagu macneeyo ayaa xoog badan asalkii oo raajix aynu ku macnaynaynaana wakaa waxaa jiro mararka qaar ereyga asal ah alqaacida almustamira ayaa la yidhaha qaacidada joogtada ah ayaa asal loo yaqaana xagga isticmaalka qaacido la yaqaan ayaa asal la odhanaya ama magaca asala lagu ilaaqaya waxaanu aragnaa ama fiqiga aynu ku arki doonaa ibaaxaة اlmeytati lilmudiri calىa khilaafi اlasl ibaaxaة اlmeytati baktiga in la baneeyo lilmudari nin mudar ah oo dhibaataysan in bakti loo baneeyaa calىa khilaafi اlasl waa khilaaf اlasl maxaa looga jeedaa khilaaf اlaslkaana waa calىa khilaafi اqaacida almustamira qaacidadii joogtada ahayd ayaa la khilaafay nin gaajaysanoo naftu ay ka baxayso bakti sow loo banayn maayo soo iska cun loodhanaya baktigaa laakin de hadda haka culimo haya malaha berigii horun bay ahaydee hadda iminka cidna bakti isku banayn mayso ma umalaynaysa in laisku banaynayo bakti war waa laysku banaynaya ha hadadanba waa laysku banaynayo haddaad waxoogaa yaroo a adiyo ad dhoofsatood markab kaxaysato oo markabkii baduba ay kula caarido oo baduba ay ku qaado adhigii gaajo u wada dhinto baktigan kuu saaran badda iskaga tuurhays odhan inoo urtiis aha nicine waxaa laga yaabaa inaad waxbaba weydid iska sugdee iska sugo hadduu kuu bakbaktiyo dee in yaroo maxaan ku idhaahdaa nafta unaad ku qabato ayaad ka cuni doontaae iska sug sidaaba haddaynaan u dhigin ganacsatada jayno joogtaa waxay karsadaan markay waayaan hudheeladooda saw baktigii maaha hudheelada jayno iyo ruushka iyo ku yaalla iyo yurubba sow bakti un maaha wax badanoo kamid ah waa bakti haddaadan helaynin cunto caadi oo loo oo loo karsado ama loo cuno ood garanaysaa ayna jirin dee waxaan ay walaaqdeen doofaar baa ku jira oo wax ka sii daran baa ku jira de waa bak haka dherginuun hudheelka galoo ha dhergin in yar ka qaado waa inti waa baktigii xukunkiisii un waa xukunkii baktiga unbay yeelanaysa meelo badan baa jiro oo xukunka sidaa loola dhaqmi karo haddaba markaynu leenahay ibaaxat lmeytati lilmudiri ibaaxat lmeytati baktiga banayntiisa lilmudari qofka mudarka ah ee dhibaataysan loo baneeyey calaa khilaafi اasli waa maxay markaa asalkaasi waa calaa khilaafi اqaacidati اmustamira qaacidadii joogtada ahayd ayaa la khilaafay amase la jebiyey mararka qaar ereyga asal ihi waa marka afraad ee ugu dambaysa waxaa loo yaqaanaa asuura almaqiis calayha suuradda la qiyaasanayo ayaa loo yaqaanaa imisaynu culima tilmaanay kow waxaynu nidhi adaliil buu noqdaa waa daliil buu noqonayaa laba waxaynu nidhi araajix buu noqdaa saddex waxaynu nidhi alqaacida almustamira ayuu noqdaa afar asura almaqiisana waa loo yaqaanaa asura almaqiisa suuro la qiyaasanayana waa loo yaqaanaa haddaba balan eegno sheekheennu ereyga asal ah inooma taaban luqawigiisa mooye istilaaxiisa inooma taabanin oo macaanidaa hadda halkan inooguma sheegin halkan macaanida inooguma sheegin asalka luqa ahaanunbuu inoo sheegay falaslu asalkii maaka weeyaan calayhi dushiisa hayruhu kayrkii buniya lagu dul dhiso war waxaa kayrkii lagu dul dhisaba horta asal loo yaqaanaayo intaa ogow waalfarcu fariciina wuxuu is yidhi halkaa munaasabada haddaba aan eegno sow asal kama hadlin maxaa asalka ka soo horjeeda ereyga asal a ah culima maxaa ka soo hor jeeda farac baa ka soo hor jeeda wuxuu doonayaa inuu farac ka hadlo walfarcu fariciina maaka weeyaan yambani ku dul dhisma calaa siwaahu isaga waxa ka soo hadhay waxa isaga kayrkii ku dul dhisma ayaa faraca inagu farac baynu nahay ayaynu farac u nahay markaa dee aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen inagu hadda isla inagu haddana asal baynu noqonaynaa waayo ictibaaro weeyaan ictibaaro ictibaarta ma taqaanaa waxaas waa ictibaari ma taqaanaa ma ogtahay galbeed inuu ictibaari yahay ama bari inuu ictibaari yahay meel beri la yidhaha ma jirto de meel galbeed la yidhaha gaari ma jirto iminka qofka berbere jooga hargeysi maxay tahay galbeed bay tahay ka joogana maxay u tahay ka gebilay joogana hargeysi maxay u tahay ka gebilay jooga hargeysi maxay u tahay dee bay u tahay kawa jaalo jooga gabiley maxay u tahay ya argabiley kawa jaalo jooga maxay u tahay bari bay u tahay sow kolka waxani waa ictibaari baa la ictibaari kolkaa shaygu hadduu ictibaari yahay dee hamoodin loogu soo hagaago halkaasunba waxaa loogu soo hagaagaya ha waa ictibaari gaabnida oo kale waa ictibaari dee dherarka oo kale waa ictibaari fartaasi may dheer mise way gaaban tahay ya fartaasi may dheer mise way gaaban tahay ya bal sheega hadda war wtee loo qiyaasaya waa tan afartaasi may dheertahay mise way gaaban tahay way dheer tahay yaasiin yare ka warrama <laughs> yaasiin waa nin dheer soo maaha mise waa cagsi baynu dha waa nin gaaban wuu soo korayaaye waa nin gaaban kolkaa maxaa fartanna dhereer aan u siinay ninkaa idilna aynu gaabni u siinay waxaanaa ictibaariya farta halka loo eegayaa fartanuuna ninkan yar ee caruurta ana dee waxaa loo eegaya waa ninkan wag fadhiyo kolkaa waad aragtiino waa de waa isku dhow maaha waa war dhan falaslu asalkii maaka weeyaan calayhi dushiisa hayruhu kayrkii buniya lagu dul dhisay waalfarcu farcuna maaka weeyaan yambani ku dul dhismaya calaa siwaahu isaga kayrkii ayuu ku dul dhismayaa halkaa culimo halkaa culimo waxaynu ku aragnay asalkii ayaynu halkaa ku aragnay waxa uu noqonayo tacriifkiisu in sha allahu tacaala halkaa ayaynu maanta cashirkeenna iskaga daysan doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam